alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalana calayna wاkfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin su'aal baa waxay ku saabsan tahay qaa'ilku waxau yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wbarakaatu muxuu yahay sharcigu muxuu ka qabaa mayd magaalo muslim ku dhintay ma loo soo qaadi karaa magaalo kale jawaabtu waxay tahay haddii magaalada loo soo qaadaya ay ka fadli badan tahay oo sida ama maka ama madiino oo kale ay tahay ta noocaasoo kale in loo soo qaadaa waxay noqonaysaa markaa mid yacni markaa fiican ayay markaa noqonaysaa taklifo badan iyo dhibaato badan oo ay keensanaysaana aynay jirin iyo wakhti badan oo ay qaadanayso laakiin haddii marka waxaweye magaalada loo soo qaadayo iyo ta laga soo qaadayaa wax fadliya ayna ah isdheerayn ma fiicna in la soo qaadaa kollay xaaraan ma aha nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadkii markaa waxa weeye yacni markaa dhintay ama la laayey waxauu yidhi markaysagaa meeshooda ku aasa inkastoo takliifo badani ay jirto wakhti badan ay qaadanaysay oo gaadiidku uu yaraa oo wax wax lagu qaadaa aynay markaa saas u jirin aynay taasina fududayn yacni waxay markaa noqotay meelahoodii in lagu aaso ayaa markay noqotay oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masaaricdooda iyo meeshii la dhigay yacni ku aasa ayuu yidhi marka calaa kulli xaal yacni haddii markaa dhib keensanaysaa haddii aynay jirin yacni markaa dhibaato iyo yacni wakhti badan iyo kharash badan waxyaalahaasi haddaynay markaysagaa keensanaynin waa laga fiican yahay laakiin xaaraan ma aha hadday laakiin markaa tahay meesha loo soo naqlinayaa meel markaa fadli badan iyadu waa ka duwan tahay waxaanay markaa noqonaysaa haddaan dhib badan markaa aynay keensanayn naqlinteedu mid fiican halkaa loo soo qaadaa waddanka gaalada laftiisa haddii uu markaa xabaalo muslim ay jiraan oo rasmi ah in xabaalaha lagu aaso ayaa markaa awla ah laakiin xabaalo muslim haddii aan laga helayn ama meydkii la ihaanaynayo la dullaynaayo ee daruuro keensatay mooyaane inaan lagu aasin baa markaa ay markaa noqonaysaa laakiin haddii daruura kalifto aan la awoodi karayn beledka gaalada laftiisa waa layskaga aasaya laakiin haddii xabaalo muslim oo gaari ay jiraan wadannada qaar baa waxay leeyihiin xabaalo muslim oo la iibiyey oo marka waxa weeye maqaabir muslimiin oo markaa dee rasmi a ah baa jira wadannada qaarkood kuwaasoo kale yacni xabaalaha muslimiinta ayaa la yskaga aasayaa haddii magaalada marka waxa weyaan qofku ku dhintay ee waddanka gaalada ka mida ah, xabaalo muslim ayna jirin laakiin magaalo kale oo markaysaa isla waddankaa laga helaayo xabaalo muslim laga helaayo kuwaasaa markaa la geynayaa oo lagu soo aasaya waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda boqol iyo saddex iyo soddon min suurati aali cimraan wasaaricuu ila makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin laqbada waynu laqbaynay kollay laqbadii koowaad allah wuxuu ina amrayaa in loo dheereeyo dembidhaafka iyo jannada in loo dheereeyo loo degdego ayuu amrayaa oo musaaracadu waa degdeg makfiradii waa shay haybi ah dembidhaafka iyo jannada mid walba ha yeeshee waa musabab shay musababa oo sabab leh oo qayb ah marka la yidhaahdo u dheereeya ama u degdega macnaha waxaa looga jeedaa waxa sababta u ah u degdegoo u dheereeya marka dembidhaafka iyo jannada waxaa idiin sababaaya oo iimaanka iyo camalka saalixa iyo tawbada ayaa laga tilmaamayaa in loo degdegoo loo dheereeyo aan la dibdhigin wixii khayraad ah hore laga sameeyo oo loo degdego degdega sababtaa loo degdegayna waxay ka dhigan tahay musababkeeda in loo degdegay oo makfirada iyo jannada ah dembidhaafka iyo jannada ah jannadana ilaahay waxaa labadaba waa sifeeyey ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard makfiro xagga rabbi ka ahaatay rabbigiin xaggiisa ka ahaatay u degdega ilaa makfiratin min allaahi lama odhan ilaa makfiratin min arabbi lama odhan min rabbikum baa la yidhi ilaa makfiratin min rabbikum rubuubiye khaasaa la tilmaamay rabbigiinna idin barbaarinayey ee idiin nicmaynayey ee markaa hidaayada markaa idin siiyey ee markii hore idin jirsiiyey nicmat liijaad nicmat limdaad yacni marka dambe markaa waxaa weeye islaamnimada idinku hanuuniyey rabbigiinnaas idinku barbaarinayo nicamka oo marka waxa weeye ilbirqsi kastaba nicamkiisu idinku socdaan wuxuu idiin daa'im yeelo nicmooyin ah iyo wuxuu idiin kordhiyaba rabbigii naas makfiro xaggiisa ka ahaatay u degdegoo u dheereeya iyo janno u dheereeya jannadaasoo ballaarkeedu uu la mid yahay ballaarhka cidharka toddobada cir iyo toddobada dhulba wa jannatin carduha asamaawaatu waalard wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu waxaa loo jeedaa ay milu samaawaati waalardi oo tashbiihi adaatu tashbiihi baa la xadfay adaatu tashbiihi baa la xadfo mushabbaha iyo mushabbahu bihiga ayaa marka waxa la dhigay marka waxaa loo jeedaa wa jannatin carduha ka cardi asamaawaati waalard loo jeedaa sida aayadda kale suuratu alxadiid ba ku soo aroortay saasoo kale ku soo aroortay adaatu tashbiiha la tasriixiyey halkan waa la xadfay marka sidaas aawoodee mufasiriintu waa qadarayaan waxaanay yidhaahdaan marka waxa weeye adaatu tashbiiha iyo wajhu shabahaba la xadfo tashbiiha ayaa ablaq ah waa tashbiih baliiq bay yidhahdaan waa tashbiih xeel dheeraansho badan wa jannatin carduha asamaawaatu walard bimacnaa haddii laysku xidhiidhin lahaa oo toddobada cir iyo toddobada dhul laysbarbardhigi lahaa jannadu markaa ballaarhkeedu wuxuu la mid noqon lahaa ballaarhka cirarka iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhul oo la isbarbardhigay ayuu markaa la mid noqon lahaa jannadaasi ma mid markaa dib laga abuuraya mise waa mid abuuran may waa mid abuuranoo jirta ahlusunna sunna waljamaca waxay qabaan jannada iyo naarta mid walba inay yihiin makhluuqataan maalinta qiyaame inaanu ilaahay abuurayne hore inay u abuurantoo ilaahay u jirsiiyey waayo allah waxauu yidhi uciddat lilmuttaqiin yacni muttaqiintaa loo diyaariyey way diyaarsan tahay way diyaarsan tahay sida naartaba ilaahay u yidhi wattaquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin aayadda waynu soo marrayeen marka labada mid walba jannada iyo naartu waa markaa diyaarsan yihiin way abuuran yihiin way jiraan adillo badanoo saa tilmaamaysaana waa jirtaa waana sida ahlusunna waljamaca ay qabaan oo ku kulansan yihiin inay jannada iyo naarta mid walba ay abuuran tahay oo ay jiraan ee maalinta qiyaame aan la abuuray qolo luntay oo muctasile la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen may jannadiiyo naartu hadda ma abuurna yowmulqiyaamuhu ilaahay abuurayaa waayo faa'iida kuma jirto iminka in la sii abuuro hore loo sii abuuray wax faa'iidoo ku sugani ma jirto arrinka noocaasi ay sheegeen waa mujarad ra'yi ay la yimaadeen marlabaadka wuxuu ka hor imanayaa nusuusta ayuu ka hor imanayaa qur'aan iyo xadiisba waxaanu ka hor imanayaa ijmaacu ahli sunnati waljamaaca oo hore ka horreeyey ayuu markaa ka hor imanaya arrinkay yidhahdeen faa'iida kuma jirtana yacni faa'iida waa ku jirtaa waayo cadaabuulqabri baa jira annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya naciimu lqabrina waa jiraa dadka qaarkood qabrigaa loogu nicmaynayaa dadka qaarkoodna qabrigaa lagu cadaabayaa cadaabkiibaa loo bandhigayaa lagu cadaabaayey gaalada iyo dadka kale markaysaga ahlulkabaa'irka kuwa ilaahay doonaa inuu cadaabo yacnii qabrigaa lagu cadaabayaa naartiina loogu bandhigayaa arwaaxda qaarkood baa naarta markaysagaa yacnii la gelinayaa oo lagu sii cadaabayaa intaan yowmulqiyaamaba la gaadhin arwaaxda qaarkoodna jannadaa la gelinayaa oo loogu sii nicmaynayaa intaan markaa aakhiraba la gaadhin intaan qiyaamaba la gaadhin waana soo aroorto adiladu waa sheegaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at xadiiska saxiixa yacni nafaha shuhadadu waxay ku sugan tahay yacni shimbiro ayay ku sugan tahay markaysa markaa yacni uurkooda ama markaysaga gulguladooda ay ku sugan yihiin oo markaa jannada meeshay doontay kaga foofaysaa ka daaqaysaa tasraxu min aljannati xaysu shaa'at fii ajwaafi tayrin iyo fii xawaasili tayrin khudrin labaduba waa soo arooreen labaduba waa soo arooreen xawsalada waxa la halkan markaa ay soo buuraan yacni markaa shimbiruhu ee markaysaga cunahooda ka hoosaysa ama cunaha ku dhow ayaa markaa la yidhaahdaa dadka qaarkood waxay ugu eray bixiyaan gulgulay ugu markaa eray bixiyaan axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay fii jawfi tayrin khudrin yacni marka shimbiro cagaaran ayaa markaa nafaha shuhadadu ku sugan yihiin uurkooda ku jiraan oo meeshay doonaan jannada dabeedna ay ka daaqayaan nafaha kale mu'miniintana saas si leeg waa soo aroortay lmu'mini daa'irun yacluqu fii shajari aljanna sida xadiis markaa ku soo arooray imaam axmed wakayruhu soo wariyeen oo musalsal bila'a'imma ah culammaduna ay saxiixiyeen oo markaa ibnu kasiir iyo albaani ay saxiixiyeen waxa marka uu sheegayaa nafaha markaa qofka muuminka naftiisuna inay shimbir jannada daaqaya inay tahay ayaa markaa soo aroortay nebigana calayhi salaatu wasalaam liilat lisraa waalmicraaj waxaa la tusay dadka qaarkoodoo la cadaabaayo oo cadaabulqabrigii markaysagaa kuba dhacaaya ayaa la tusay qaar markaysagaa moofo naara ku jira qaar markaysaga dhagxan lala dhacayo madaxa lagu bashaaqinaayo qaar qowlalada la jeexayo oo markaysaga inta laga geliyo markaysa waxaan yani eh, kelbado ama qabatooyin markaysa markaa soo qabanaya yani markaa lagu dilaacinayo ilaa qadaadka haddana geesta kale intii ka kale markaa isqabsanayo oo sidiisa ku soo noqonayo oo sidaa markaa lagu wadaayo ilaa yowmi alqiyaama laga gaadhaayo cadaabulqabrigii markaysaga markaa weeye kuwii zunaadda ahaa ee sinaysanayey moofa markaysaga naara iyagana la gelinayaa halkaasay markaysaga iyaguna marka waxba ka qaylinayaan markaasaa markaa ololka naarta yacni ayaa marka waxaa sida biyuhu markaa ama dherigu markuu karo siduu waxa ku jira sare ugu soo qaaday marna sare u soo qaadayaan markuu soo qaadaan oo marka xagga sare ay yimaadaan oo sidii wax ka soo baxaya ay noqdaan ayaa halkaa wax lala dhacaya hoos lagu celinaya marka cadaabulqabrigii markaysaga weeye allah waxau yidhi annaaru yucraduuna calayha huduwan wacashiya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab markaa sidaas aawoodee faa'iida waa ku jirtaa jannada iyo naartu inay abuuran yihiin axaadiis badanna waa ku soo aroortay oo sheegaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ishtakat innaaru ilaa rabbiha naarta ayaa rabbigeed u cabatay oo waxay tihi rabbigayow qaarkayba qaarka kaluu cunay markaasaa fa jacala laha nafasayn laba neefsi buu ilaahay u yeelay kulka ugu daran ee adduunyada aad ku helaysaan waa neefsigii jahannama ay neefsanaysay qabowga ugu daranee adduunyada a ku helaysana gabadanada ugu darane ay dhacaysana waxa weeye waa markaa zamhariiradii naarta yacni markaa qabowgeedii ayaa adduunyada idinku yimi neeftii markii waxa nakhaska laga sii daayey baa markaysaga halkaa yacni kulkeediiyo qabowgeediiba aynu hayn la'nahay bal ka warrama markaysaga cidda lagu rido waxaa soo aroortay marka waxaweye naarta iyo jannadu marka inay doodeen axaadiista sixaaxay ku soo aroortay markaasaa rabbi kala xukumay yacni haakada nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la jooga ayuu sanqadh markaysa waxaan maqlay saxaabaduna waa maqleen dabeedna wuxuu ihi dhagax lagu riday markaa toddobaatan dayrood ka hor bimacnaa toddobaatan sano ka hor yacnii naarta lagu riday ayaa hadda gunteedii gaadhay shayga meel sare laga soo ridaa si degdeguu u socdaa oo markiiba xawaaraha uu ku soconaya waa xawaaro aad yo aad u dheeraynaya weeye haddana maca daalik yacni naartu intay markaysagaa baaxad ka qabto oo qotadeedu dheeraansho ay ka qabto yacni toddobaatan sanaa dhagaxa lagu ridaa uu sii soconayaa aanu toddobaatankaa sano gudahooda aanu gaadhaynin yacni naarta gunteedii aanu gaadhayn ee toddobaatanka sano markay dhammaadaan ayuu gaadhaya calaa kulli xaal adiladaas yacni saas yadaabay u tilmaamaysaa jannada iyo naarta mid walba inay abuuran tahay laakiin inay abuurantahay diidi mayso in wax lagu kordhiyo sidaas aawoodee adilada soo aroortay oo tilmaamaysa in waxaweeye ruuxa markaa tasbiixsadaa in geed jannada looga beeraayo ama waxaweeye markaa imra'atu fircawn ay tii rabbi bni lii cindaka beytan fi ljanna asiya bintu musaaxim imra'atu fircawn allah ay ka bariday in ilaahay guri jannada uga dhiso yacni dhisitaanka looga dhisaayo waxaa laynoogu sheegayaa inay duco laga aqbalay tahay baa laynoogu sheegayaa marka taasi waxay tilmaamaysaa un ziyaadin la kordhinaayo o la siyaadinaayo marka inay abuuran yihiin diidi mayso in wax lagu siyaadiyo ama wax lagu kordhiyo diidi mayso laakiin asalka jannada iyo naartu way abuuran yihiin waana jiraan aayadda waxaa ku sugan degdega in layna amraayo waxaana soo arooray xadiis sheegaya alcajalatu min ashaytaan wata'ni min allah degdegu xagga shaytaanku ka ahaaday degganaanshuhuna xagga allah buu ka ahaaday marka in degdeggii la dhaleecaynayaa laga qaadanayaa waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen yacni musaaracada waxaa looga jeedaa khayraadka in loo degdegaayo tacajulkana khayraadka in loo degdegayo loogama jeede meelaan ku munaasib ahay in la degdego ayaa tacajulka markaysagaa laga tilmaamaya laakiin khayraadka in loo degdegaa waa shay maxmuud ah haddii lafdiga la kala gaar yeelana waxaa soo aroortay wacajiltu ilayka rabbii litardaa in nebi muuse calayhi salaam uu yidhi saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhahdeen ashyaada qaarkood baa degdegeedu fiican yahay in loo degdegaa saas aawadeed baa bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen yacnii shan umuurood dedejinta inay ku fiican yihiin qaarna waaba ka sii badiyeenoo toddobay gaadhsiiyeen qaar baa nadmiyo nadmi ka dhigay laqad tuliba tacajulu fii umuurin qadaa'u dayni maca taswiiji bikri watajhiizun limaytin uma tucmun lidayfin tawbatu min ficli nukri shan arrin buu tiriyey wuxuu uhi waxaa la dalboo la doonay degdega loo degdegaayo umuure loo degdegaayo waxaa ka mida deynta in layska bixiyo in loo degdegaa fiican waxaa ka mida inanta bikradda ah haddii markaa guurkeedii uu soo xaadiro ama kufkeedii oo markaysaa markaa doonaya u yimaado in loo guuriyo ay ku raalli noqotay waxaa ka mid a ah meydka markaa diyaarinta la diyaarinayo hore loo aasaayo oo meydka markaysaa in hore loo aaso ayaa layna amray ee waa ta saddexaad ta afraad waxaa ka mid a ah, waa martisoorka martida markaysaga in degdeg loo martisooro oo aan lagu raajin ayaa iyadana markaysaa waxa markaa fiican waxa weeye waa shayga afraad ta shanaad waxay tahay waa towbadda wax xun laga toobad keeno yacni markaa weeye laqad tuliba tacajulu fii umuurin qadaa'u dayni maca taswiiji bikri wa tajhiizun limaytin uma tucmun lidayfin tawbatun min ficli nukri bacdi kale waxay ku ziyaadiyeen laba shay bay ku kordhiyeenoo hal baydna waaba ka dhigeen baadir bitawbatin qiran wadafni bikrin salaatin maca jihaadin dayni marka jihaadka iyo salaadana waa in marka loo degdega asalaatu fii awali waqtiha looma jeedo salaadda marka lagu jiraa la dedejinaya muraadku ma aha oo in salaadda qubqub laga dhigaa waa shay madmuum oo xun weeyo aan fiicnayn oo laynaga reebay naqlinka naqli lghuraab waxay ka mid ahayd waxyaalaha laynaga nahiyo laynaga reebay ka mid ahayd laakiin waxaa loo jeedaa salaadda wakhtigeedu markuu soo galo in wakhtiga ugu horreeye la tukado waa shay maxmuuda saas aawadeed bay ku soo aroortay xadiiskii marka acmaasha khayrka badan laga warramaayey alsalaatu fii awali waqtiha allah waxau yidhi wasaaricuu u dheereeya biwaawin wa duuniha waxaa la akhriyey waaw in lagu bilaabo iyo inaan waaw lagu bilaabin waa laba qiraa'uu kuu sheegayaa saaricuu waa la akhriyey biduuni waaw wa saaricuuna waa la akhriyey quraa'da ayaa ku kala qaybsan quraa'u sabcaha ayaa ku kala qaybsan haddii la yidhaahdo oo sawtii la odhan jiray haddii waxa weeye qiraa'adu ay khilaafsan tahay rasmiga musxafka waa shaaddo sawtii la yidhi ila waxyaalaha qiraa'ada shaaddadaa lagu tilmaamayay waxay ahayd yacnii rasmiga musxafka hadday khilaafto saddex shardi haddii aynay u dhammaystirnayn qiraa'adu shaadday noqonayso marka rasmiga musxafka inay khilaaftaa ka mid ahayd saaricuuna rasmiga musxafka inoo qoran way khilaafsan tahay waayo waaw baa rasmiga ku yaalla qiraa'ada kalena waxaa la akhrinayaa biduuni waaw jawaabtu waxay tahay rasmiga musxafkay khilaafsan tahay marka la sheegaayo waxaa looga jeedaa masaaxiftii saxaabadu qoreen baa looga jeedaa oo cusmaan ibnu cafaan uu qoray yacnii ilaa shan musxaf ayuu markaa qoray magaalooyinka kala duwanna loo kala diray ee musxafna uu isagu la hadhay marka masaaxiifta caynkaasi waxbay isku khilaafsanaayeen aan badnayn marka masaaxiiftaa uu cusmaan qore ee saxaabadii ay qoreen ee amarka cusmaan lagu qoray ama shan musxaf ha ahaadaan ama toddobaba ha ahaadaanbe yacni waxaa loo jeedaa inay wada khilaafsantaa loo jeedaa masaaxiiftaasaana markaa ku kala duwanaayo qaarna wowgan qorayeen qaarna wowgan aynay qorayn marka mar haddaynay rasmigii masaaxiftii cusmaaniga aynay wada khilaafin shaaddan noqon mayso wasaaricu biwaawinta ugama jeedo waawu damiirka uma jeedo ha ku qaldamin wuxuu u jeedaa waawga ficilka ka horreeye ayuu u jeedaa waaw la akhriyo wa duuniha ay wa duuni waawin iyo waaw la'aantii la akhriyo saariicuu keliya waana qiraa'ada naaficiya ibnu caamir iyo abu jacfar oo axadu halaasa tamaam alcashara ahaaday ayaa sidaa akhriyey badankuna waxay akhriyeen bilwaawi ilaa makfiratin dembidhaaf intii ka ahaatay u dheereeya oo u degdega dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday makfiradu waa in dembigiina la dhaafo qofkiina loo qariyo oo loo xilqariyo oo aan la kashifin ya mikfar waxaa la yidhaahdaa koofiyadda birta a baa la yidhaahdaa maxaa mikfar loo yidhi madaxii bay qarinaysaa marka makfirada iyadoo qofka dembigii laga dhaafay baa haddana loo xil qarinaya oo aan la kashifayn oo la fadeexadinayn wa jannatin iyo janno intii ka ahaatay jannadaasoo carduhaa ballaarkeedu alsamaawaatu waalardu cirarkiiyo dhulka yahay waxaa loo jeedaa ka cardi samaawaati waalardi sida ballaarka cirarkiiyo dhulkoo kale uu la mid yahay ballaarkeedu xagga baaxadda haddii cardigu sidaa yahay duulkuna waa ka daran yahay oo la yidhahdo cardiga waxaa loo jeedaa kii muqaabilu tuul ahaa waxaa caadatanna la yaqaanaa shayga tuulkiisa iyo dherarkiisu inuu ka badan yahay haaliban sida badan cardigiisa ama ballaarkiisa si labaad culammada qaarkood waa yidhaahdeeno in laha cardiga sacadaa laga tilmaamayaa ee ballaarhka khusuuskiisii looma jeedee waxaa laga tilmaamayaa yacni sacadeedu yacni markaa baaxaddeedu ay tahay sida baaxadda cirarkiiyo dhulka oo kale haddii la dhigi lahaa toddobada cir iyo toddobada dhulba ay ka cardihimaa waa sida ballaarhkoodoo kale ama markaa yacni eh, baaxaddoodoo kale low wusilat ixdaahumaa bilukhraa haddii lagu xidhiidhin lahaa midkood baa ta kale lagu xidhiidhin lahaa oo marka mid la dhigaba ta kale la barbardhigi lahaa toddobada samo sidaa la ysu barbardhigi lahaa toddobada dhulna sidaa la ysu barbardhigi lahaa ya jannada markaysaga ballaarhkeedu waa la mid noqon lahaa waalcardu asaca cardiguna waa ballaarhka weeye waa baaxadda uciddat waa la diyaariyey jannadaas lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanayaa loo diyaariyey allaha allah ka baqanayo yacni mukhaalafad iyo cisyaanka iska ilaalinaya oo maxay rabbi kaga baqanayaan oo iskaga ilaalinayaan markaa cisyaanka iyo naar inay galaan waxay iskaga ilaalinayaan bicamali taacaati taacaadka inay sameeyaan wa tarki lmacaasi iyo macaasida inay ka tagaan aladiina yunfiquuna fi alsaraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina alghayb muttaqiintaa laga sifaynayaa marka waxay noqonaysaa maxallu jar inuu yaallo ama ficil baa loo qadarayaa maxallu nasba inuu yaallo wejiga kale waa baciid walow samin ilxalabi saddexdaba ha ku banneeyee walkaadimiina ka hor imanaysa rafcada marka waxay noqonaysaa un labada weji ee hore inay ku bannaan yihiin alladiina kuwaasoo mutaqiinta ka sifeen yunfiquuna bixinaayey fii taacati illaahi taacada ilaahay wax ku bixinaya sadaqadiiyo xoolo ku bixinaya fi saraa'i wakhtiga nicmada gudaheeda bixinaayey markay ladan yihiin oo nicmo ku sugan yihiin waadarraa'i iyo markay dhibaato ku sugan yihiinba wax baxsanaayo alyusri waalcusri yacnii wakhtiga ay markaa ladnaanta iyo barwaaqada ku sugan yihiin iyo sahlanaanshaha iyo wakhtiga ay ku sugan yihiin cusriga iyo shiddada dadka qaarkood baa dhici karta wakhtiga markaysagaa ladnaanta inay wax bixiyaan laakiin wakhtiga shiddada inay markaysaa markaa adkaystaan ayaa dadka qaarkood dhici karta laakiin muuminiinta ilaahay wuxuu ku ammaanay xaal walba inay wax bixinayaan xaalay ladan yihiin iyo xaalay dhibban yihiin mid walba marka uu dhibaataysan yahay laftiisa qofku inuu wax bixiyaa waxay ka qayb qaadanaysaa inuu ilaahay umuuraha u yasiro wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wax kastaa baxsataan oo shay ah ilaahay markaa khalaf buu idiin daba waa xaggii ajarka iyo xaggii markaysaga xoolaha mid walba oo intaadii in lagu barakeeyo in kaloo ziyaadaa in ilaahay ku siiyo sawaab iyo ajar inaad ku hesho hadda ma aragta haddii cid markaysagaa kaa dhibaataysan aad aragto kaa dhib badan ya inaad markaysaa markaa yacnii wax siisaa oo xataa iisaar samaysaa wa yu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftoodii bay ka doorbidayaanoo kuwan kale nafta la qaybsanayaan oo markaa u doorbidayaan oo iyagoo iyagu gaajoonaya ayay iyagu intay marka waxa weeye eh, gaajadii u dulqaataan baa kuwan kale markaysa marka ay ugu deeqayaan waxaas ay siinayaan marka iisaarka caynkaasa dee wuxuu ku helayaa markaysaa faraj buu markaysaa ku helayaa yacni ilaahay bedel khayr qaba ayuu marka waxba siinayaa waalkaadimiina alghayda iyo kuwii markaa qarinayay ahaaday alghayda cadhada qarinaayey yacnii hadday cadhoodaan cadhadii way qarsanayaan oo bimacnaa ma fulinayaan waxa cadhadu keensanayso alkaafiina can imdaa'ihi maca alqudrah alkaafiina kuwa iska daynayay weeye uu naftooda ka celinaya oo ka qabanaya can imdaa'ihi cadhadii inay fuliyaan bimacnaa cadhadu waxay keensanaysa inay fuliyaan maca alqudrati inay awoodayaan lala qabo inay awoodayaan lala qabo qofku markaysagaa kollay waa cadhoonaya nabigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin waxaa looga jeedaa asbaabta cadhada yacni marka hore iska ilaali wixii aan in laga cadhoodaa aynay waajib ahayn cadhadu marbay bay waajibtaayo yacni marka ay waajib ruuxa ku tahay inuu cadhoodo waatuu imaamu shaafici uu yihi man istuqdiba falam yaqdab fa huwa ximaarun ruuxa laga cadhaysiiyo cadhoon waayaa kaasi waaba dameer ya haddii laga cadhaysiiyo uu cadhoon waayo dameer weeyi waxaa looga jeedaa hadalka shaafici lagu xambaarayaa marka waxa weeye ilaahay maxaarimtiisa meel lagaga dhaco waxaa waajib ku ah inuu ka cadhoodo arrinka noocaasa inuu ka cadhoodo ilaahay dartii u cadhoodo ayaa ku waajiba waatii xadiiskii saxiixa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo la sheegaayo mantaqama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nafsihi qad ya weligii nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aargoosan faida intuhikat xurumaat llaahi intaqama lilaah haddii xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco ilaahay buu u aargoyn jiray marka ilaahay dartii baa loo cadhoonayaa laakiin waxaa shakhsiyan qofka isaga ku saabsan daatadiis isagaa la aflagaadeeyey isagaa la caayey isagaa meel lagaga dhacay isagaa dhib loo geystay taasaa markaysagaa dulqaadkeedu fiican yahay in laga dulqaato oo ruuxu cadhadeeda qarsado oo waxay cadhadu keensanayso aanu fulin ou iska ilaaliyo inuu cadhoodo yacnii uu dulqaato uu iska sabro uu cafiyo tay fiican tahay tan noocaasa weeye waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf waxaa laga soo naqliyaa laga sheegaabaa xasanu bnu caliy ayaa mar waxaa la sheegaa addoon uu lahaa baa markaysaga maraq ku qubtay oo maraqii baa kaga qubtay maraquna waa kulya si labaadna waa loo sheegaayo yacnii killi ay biyo ku siday oo ay ugu shushubaysay baa ku dhacay oo ku baxsaday xilligana biyo badan baa ku jiro deedna waxa waxaweye nabar baa gaadhay markaasuu sare u eega waa markaysaga markaa dee inan addoonoo wax baratay weeyaane waxay tidhi walkaadimiina alkayda markaasuu cadhadaydii waa qariyey markaasay waxay tidhi waalcaafiyiina can innaas markaasuu waan ku cafiyey wallahu yuxibu lmuxsiniin bay haddana akhriday yaa ilaahay kuwa samafala waa jecel yahay markaasuu yidhi waxa weeye xor baad tahay ilaahay dartii baad xor u tahay ixsaankiina waa kaa saddexda arrin saasuu isu raaciyaa la yidhi maca alqudrati wuxuu ugu daray dulqaadka la dulqaadanayaa wuxuu maxmuud yahoo fiican yahay markuu qofku kari karaayo inuu aargoosto ee uu aargoosadkii iska daayo ilaahay dartii isaga daayo laakiin cajzi hadday marka hore ku timi taagdarro oo aanu marka horeba kaba aargoosan karin dee cafwigii maxmuudka kaasi maba ahee cafwiga maxmuudkaahi waxa weeye waa kii awoodi karaayay inuu markaa aargoosto oo aargoosadkaa isaga daayey liajliillaah yaa kaasaa markaysagaa maxmuud ah saas aawadeed fadli gaara ah u soo arooro ruuxa markaysagaa cadhadiisa qarsada oo dulqaata isagoo kari karaaya inuu aargoosto yacnii aakhiro markaysaga fadiilo weyn loogu ballanqaaday waalcaafiina can innaas waalcaafiina iyo kuwii cafinayey innaasi dadka xaggooda markaa cafinayey miman dalamahum cidda dulmida ee ku xadgudubtay cafinayeen attaarikiina cuquubatahu ka tegayey ciddaa dulmiday inay ciqaabaan oo ka argoostaan wallaahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafale ayuu jecel yahay bi haadihi alafcaali afcaashaa ku samafala ay yusiibuhum waa ajar siiyaa oo sawaab iyo ajar ayuu siiyaa waa ta'wiil markaa xubbiga uu awilaayo weeye sawaabkuna waxay tahay in sifada markaysaga maxabbada ilaahay loo sugo oo la yidhaahdo allah markaysaga muxsiniinta waa jecel yahay waxna waa jeclaadaa jacaylka ilaahayna jacaylka makhluuqaadka lama mid aha kayfkiis iyo qaabkiisana garan mayno se laynoogu sheegay u rumaynaynaa laakiin waxaynu qadcinaynaa inaynay markaa waxawe jacaylka makhluuqa aynay la mid ahayn makhluuqaadku siday wax u jeclaadaan inaynay la mid ahayn waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah waladiina iyo kuwii ahaaday waxaa bannaan inaad ku cadafto waxaa kaloo bannaan inaad markaysagaa mubtade ka dhigto waawgana lehe waa waaw listiinaaf oo mubtade laga dhigo mubtade haddii laga dhigana jumlada dambaa lagaa khabrayaa oo ulaa'ika ulaaika jazaauhum aayadda dambe waa mubtadihii labaad weeye ulaaika jazaauna waxa waxaweye waa mubtadihii yani markaa saddexaad weeye khabarkii markaa mubtadaha saddexaad waa makfiratun marka iyo wa jannaatun oo lagu cadfay weeye yacni jumladaas markaa mubtadihii khabarka ka koobannaa mubtadaha labaad bay khabar u noqon iyagoo iswataana mubtadaha koowaad bay markaysaa khabar u noqon wahaakada waladiina kuwii idaa facaluu faaxishatan mubtadayn u laqbaynaa waladiina kuwii idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan xumaan ay sameeyaan dembiga foosha xun baa la yidhaahdaa faaxisho damban qabiixan dembi xun ay sameeyaan dembi oo dhan baa xune waa sii kale xun yahaa laga tilmaamayaayo dunuubtu dee sakaa'ir iyo kabaa'ir bay leedaho way sii kale fool xun tahay damban qabiixan dembi qabiixa looga jeedaa faaxishada ka zinaa sida zinada liwaadkuna waa la mide aw dalamuu ama markaa dulmiyey oo ku xadgudbay anfusahum nafahooda dulmiyey nafahooday dulmiyeen maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa naftooday ku xadgudbeen oo waxaan munaasib u ahayn inay sameeyaan bay la yimaadeen ila dulmigu waa wadcu shayi fii hayri maxallih shayga meelaan meeshiisii ahayn marka la dhigo waa dulmi naftii haddii dembi lagu rido dee dulmi baa lala yimi bimaa duunahu wax markaa zinada ka sokaysa naftiisa ku dulmiyey kalqublati sida markaa dhunkashadoo kale waxaa loo jeedaa muqadimaadka zinada hadduu markaa la yimaadana waxay noqonaysaa dalamuu anfusahum bay soo gelaysaa saasuu u kala gaar yeelay calaa kulli xaal waa tusaale laakiin xasri ma aha marka saniiciisu wuxuu u dhacayaa faaxishadana dunuubta kabaa'irta ah inuu ku fasirayo ee tusaalun buu keenay ila ka zinaa xasri maahae waa tusaale aw dalamuu anfusahumna waxaa loo jeedaa bima duuna alkabaa'ir bima duuna alfawaaxish fawaaxishta waxa ka sokeeya kaannahu uu leeyahay fawaaxishtuna waa kabaa'irta waxa markaa kale markaa ka sokeeyaana waa sakaa'irtii marka labadii nuucba waa soo gelayaan aw dalamuu anfusahum bimaa duunahu ama markaysaga naftooda ku dulmiyey wax zina ka sokeeya kalqublati sida dhunkashadoo kale weeye gabadh ajnabiyada uu ruuxu markaa dhunkado uu ninku dhunkado gabadh ajnabiyada uu dhunkado gabadh aanu qabin oo gayaankiisa ah dakaru llaaha allah bay xusaan ay xasuustaan waciidkiisa iyo goodigiisa iyo ciqaabkiisay xasuustaan waa idaada jawaabteedii waa daraf shardi koobsanaya weeye marka ficlu shardi iyo jawaabu shardi baa jira facaluu faaxishatan facaluu waa ficlu shardigii weeyi dakarullaahana waa jawaabu shardigii weeyaan kuwa markaa ay xumaan sameeyaan ama markaa naftooda ay dulmiyaan dakarullaaha allah xusaya oo allah xasuusanaya dikrigii markaa af iyo qalbiba waa ku dhacaya ay waciidahu mudaaf buu u qadareeyo dakarullaaha ay dakaruu waciid allaahi waciidahu allah waciidkiisiiyo goodigiisiiyo ciqaabkiisay xasuusanayaanoo fastakfaru llaha allah bay dembidhaaf weydiisanayaan lidunuubihim dembiyadooday u dembidhaaf weydiisanayaan marka cidday dembidhaaf weydiisanayaan waa allah laakiin maadaama la yska garanaayo cidda la dembidhaaf weydiisanaya allah inuu yahay allaha waa la xadfay ya fastakfaruuhu lama odhan waa macruufo waa la yska garanaya fastakfaruu deedna allah dembidhaaf weydiistay lidunuubihim dembiyadooda u dembidhaaf weydiistay inuu allah ka dhaafo waman yakfiru dunuuba ila allaahu yaa dembiyada dhaafoon allah ahayn waa jumla markaysaga muctarida jumlo muctarida ayaa la keenoo soo kala dhex gelaysa waman yakfiru yaa dhaafaya mantu waa istifaamiya bimacna nafyi lafdigeedu waa su'aal waa istifhaam laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi buu u dhacayaa nafyiga qumman waxaa ka xoog badan istifhaamka nafyiga u dhacaaya waayo waa majaazo mar hadduu yahay istifhaamu bimacna nafyi xaqiiqada waa ka xoog badan yahay yidhaahdeenoo almajaazu ablaqu min alxaqiiqa ee culammadu markaysagaa yidhahdeen culamada carabiyadu majaasku waa ablaqu min alxaqiiqa xaqiiqada waa ka ablaqsan yaho waa ka xildheeraansha badan yahi in la yidhi waxa weeye haddii la odhan lahaa laa axada yakfiru dunuuba ila allah waxaa ka ablaqo ka xeeldheeraansha badan waman yakfiru dunuuba ila allah kaannahu in la leeyahay cid kaloo dembiyada dhaaftaa ma jirto bal haddaad garanaysaa idinku sheega waman yakfiru yaa dhaafaya ay laa axada yakfiru cid dhaafaysaa ma jirto addunuuba dembiyada ila allaahu allah mooyaane cid dhaafaysaa ma jirto qolada kiristaanku waxay u qabaan wadaaddadoodu dembiyada inay ka dhaafi karaan ya wadaaddada kiristaanku inay dembiyada dhaafaan bay u qabaan saas aawadeed sukuukul khufraan wax la yidhahdaa jira iyaga agtooda shatiyada dembi dhaafka oo laga goosto wadaaddada kiniisadda jooga waxay doonaan intay sameeyaan ayuu lacag soo qaadayaa dabeedna wadaaddadii markaa kiniisadda joogay buu u imanayaan markay u yimaadaan bay waxay odhanayaa shatigii dembidhaafka ii goo lacagtiina waa siinaya dabeedna shatigiibuu u goynayaa dembigaagii waa la dhaafay yaa dembigaagii waa la dhaafay waxaas wax jira maaha tawxiidkiina waa ka hor imanaysa marka in la yidhaahdo waxa qof baa dembiga kaa dhaafaya dee wax jira ma ahe waa shay aan jirin weeye halkan markaa nafyigu isagoo sariixa halkan wuxuu ku soo arooray isagoo calaa sabiili istifaam ku yimi laakiin axaadiista sixaaxa wuxuu ku soo arooray sida xadiiskii sayid ulistikfaar ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey laa yakfir dunuuba ilaa anta iyo axaadiis kaloo badanoo markaysaga sixaaxa ku suganba dembiyada cidaan allah ahayn ima dhaafto haddaa haddii la yidhaahdo maxaa lagu xambaarayaa aayadda suurat ljaasiya qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allah waxaad ku tidhahdaa kuwa mu'miniintaa ha dhaafaan kuwan markaa waxa weeye ciqaabka ilaahay iyo cadaabka ilaahay aan ka baqayn ha u dembi dhaafaan aayaddaa waxaa looga jeedaa ma aha dembiga ilaahay laga galay ha u dhaafaane waxaa loo jeedaa qaladka yaga ay ka galaan gaaladu mu'miniinta ka galaan ay ku tacaddiyaan ee ay dhibaateeyaan ay yaga caayaan ama marka waxa weeye marka waxyaalaha noocaasoo kale hay iska cafiyaan oo markan iyoynay ku ciqaabin cafintan waxaa loo jeedaa dhaafistan inay ka aargoosan maaha markaa dembiga waxa weeye hadday gaalo yihiin cidda markaa la sheegayaa ee markaa leeyay u dhaafa maaha markaysagaa ilaahay agtiisaanu ka cafinay muraadka weliba ma aha waxaa looga jeedaa marka ha ka aargoosannina iska cafiya idinku markaysa markaa iska daaya dulqaata macnahaasaa loo jeeda laakiin dembigii ilaahay laga galay idinku u dhaafa muraadku ma walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun jumladani waa jumla xaaliyah fastakfaruu lidunuubihim waxay dembidhaaf weydiisanayaan allah dembiyadooda u dembidhaaf weydiisanayaan marka jumladii hore iyo xaalka dambe laga xaalaynaayo fastakfaruu faacilka laga xaalaynaayo baa soo kala dhex gashay waman yakfir dunuuba ila allah waa jumla muctarida waxay allah dembidhaaf weydiisanayaan mu'miniintaasi walam yusiruu walxaal lam yusiruu aynay ku daa'imin oo ku negaanin yaa israar kula iman yudaawimuu aynay daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen aynay daa'imin ayay allah dembidhaaf weydiisanayaan bal aqlacuu canhu markay dembidhaaf weydiisanayaan dembigii musir kuma aha oo kuma sugna waayo shuruudda markaysaga dee towbada waxaa ka mid a aliqlaacu can idembi dembiga in laga foqo iyadoo qofku dembigii ku dhex sugan yaho dembigii uu wado inuu yidhahdo astaqfirullah astaqfirullah zinadiibuu ku dhex jiraa isagoo zinadii waduu markaa astaqfirullah leeyahay dulmigii buu ku dhex jiraa isagoo dulmigii waduu astaqfirullah leeyahay yacani waxa weeye ka noocaasi towba ma aha tawbo uu toobad keenay meesha ma aho aliqlaacu cani dembi baa la waayey marka xaalka istikfaarku ka dhacaya waa inay tahay xaalo ay dembigii ka maran yihiinoo musiriin aynay ku ahayn hadday musiriin ku yihiin maa taabuu min adembi dembigii kamay toobad keenin waxay allah dembi dhaaf weydiisanayaan walam yusiruu walxaal lam yusiruu aynay ku nagaaninoo ku daa'imin yudaawimuu aynay daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeenoo dunuuba bal aqlacuu canhu ay ka fuqeen wa yaclamuun kumay daa'imin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan waxay la yimaadeen inuu dembi yahay ana aladii atowhu macsiyatun waxay la yimaadeen inuu dembi yahay iyagoo garanaya israar kulama iman culammada qaarkood waxay yidhaheen waa laba xaaloo mutadaakhilataan ahoo wahum yaclamuuna waxaa laga xaalaynayaa yusiruu faacilkeeda oo waawu damiirka ah sidaa macnaheeduna waxay tahay waa laba xaaloo isku guda jira oo ka dambe waxaa laga xaalaynayaa ka kale dhexdiis weji labaadna waxay tahay in lahay waa laba xaaloo mutaraadifataan ahoo labadaba fastakfaruu faacilkeedaa laga xaalayn waxay allah dembidhaaf weydiisanayaan sida macnaheedu waxay noqonaysaa waxay allah dembidhaaf weydiisanayaan wahum yaclamuuna iyagoo garanaya ana aladii atowhu macsiyatun kay la yimaadeen inuu dembi yahay labada wejina waxaa fiican wejiga hore ayaa fiican oo mutadaakhilataan inay tahay ayaa fiican waa dhici kartaa qofku marka waxa weeye dee inuu markaa dembi ku nagaado isagaan ogayn ka warqabin inuu waxaani dembi yahay aan garanayn nooc cudriyaana jiri kara waqtiyada qaarkood calaa kulli xaal mu'miniintu inay allah dembidhaaf weydiisanayaan baa laga qaadanaya israarka macsida lagu israaraa haddaan la xalaashanin shay gaalnimo a ah maaha qolyaha khawaarijta qaarkood waxay qabaan alisraaru cala almacsiyati kufrun israarka macsida lagu daa'imo ee lagu israaraa inay gaalnimo tahay khawaarijta sidaa qaba waxaa ka mid a ah khawaarijtii qoladii najadaat la odhan jiray najadaat waxaa loo nisbeeyaa najdat bnu caamir alxaruuri waa nin wakhtigii saxaabadu soo baxay marka khawaarijtii hore ee qudaamada ahayd ee wakhtiga saxaabada soo baxay ka mid ahaayeen wakhtiyada qaarkoodna su'aalaa buu weydiiyey cabdullaahi bnu cabbaas aan su'aalihii naafic ahayn yacnii shan su'aalood ayuu weydiiyey bacdi ka midna ay saxiixa ku soo arooreen najadaadku sida kutubulmaqaalaat ay qorayaan waxay qabeen qofku hadduu been sheego beentu gaalnimo ma aha inuu markaa mar been sheegaa gaalnimo ma aha inuu mar zinaystaa gaalnimo ma aha laakiin hadduu ku noqnoqdo waa ku gaaloobayaa bay yidhahdeen yacni saasay qabeen ahlusunna waljamaaca waxay qabaan ku noqnoqodka macsida lagu noqnoqdaa mar haddaan la xalaashan oo xalaal lagu sheegin xalaalnimona laga caqiidayn ama xalaalnimo laga caqiidayn ama xalaal lagu sheegin yacni ma noqonayso gaalnimo noqon mayso ee dembigunbaa badanayo oo debbiiray halisna wuxuu yahay qofkaa caadaystay macsida ama dembiga ama kabiirada inuu gaalnimo ku dambeeyo halis buu yahay laakiin ma aha markaysagaa daatadeedu israarkaasi inuu gaalnimo yahay maaha sida ahlu sunna waljamaca qabaan ulaa'ika jazaauhum makhfiratun min rabbihim ulaa'ika kuwaa lasoo sheegay ee sifada aslihi jazaa'uhum abaalmarintoodu makhfiratun dembidhaaf weeyi dembidhaafkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa jannaatun iyo jannaat jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda min taxti ashjaariha wa qusuuriha baa loo jeedaa jannada meel ka hoosaysaan janno ahayn baa durduradu marayaan muraadku ma aha oo min taxtiha u qaadan meel jannadaba ka hoosayso iyadu janno aan ahayn bay durduradu marayaan ma aha muraadku haddaa min taxtiha maxay u dhici waxay u dhacaysaa min taxti ashjaariha wa qusuuriha iyo dhirta jannada hoosteeda ayaa markaa durduradani sabaynayaan oo ay yaacayaan khaalidiina fiiha xaal markaa waxa weeye ay ku waarayaan oo bimacnaa ay suganayaan jannada inay ku waaraan xaalun muqadaratun waa xaalo muqadara weeye xaalun intuu markaysagaa ta'dii aanu raacinin ayuu muqadaratun haddana yidhi oo ta'da ku daray sifadii sababtu waxay tahay xaal xaalun iyo xaalatun labadaba waa la yidhaahdaa laakiin iyadoo xaalun la yidhi tadkiir iyo ta'niis bay labadaba aqbashaa tadkiir iyo ta'niis bay mid walba aqbashaa haddaba waxaa markaa weliba haaliba ta'niiska haddama aragtaa ta'niiska haaliba idaa acjabadka xaalun min imri'in ida acjabadka hadday ku yaabgelisa buu yidhi xaalun min imri'in yacni xaal markaysagaa qofka xaggiiska ka ahaado ka dhacay fadachu wawaakil amrahu walayaaliya iskaga tag buu yidhio yacnii isagiiyo wakhtiga isku eg marka acjabadka waa ta'niisiyeyoo yacni taa u ta'niisi saakina ayuu ficilka geliyey isagoo xaalun yidhi aan xaalatun odhan marka ha ghariibsanin muqadaratun hadda markaysaa haddii lagu sifiyey xaalun xaal weeye khaalidiina xaal ah xaalkaasoo muqadaratun muqadaratun la qadaray yacni markaa muqadaro ah waa xaalada markaysaga mustaqbaliyada aba xaala muqadara la yidhaahdaa xaala maadawiya iyo xaala markaysaga mustaqbaliya iyo xaala muqaarina saddexda wakhtay u qaybsamaan yacni xagga wakhtiyada marka laga eegayo saddex wakhtiba u dhacdaa ay muqadiriina alkhuluda fiiha idaa dakhaluuha yacni marka xaal qadaranaysaan oo bimacnaa niyaysantihiin oo suganaysaan waaritaanka lagu waaraayo jannaadkaas lagu waaraayo eh, ay ku waarayaan idaa dakhaluuha markay galaan yacni waxay u dabdinayaan culammada badankoodu daalka inay hoos dhigaan kollay waagii hore carabku wuxuu iga qabsaday muqadariina alkhuluuda fiiha laakiin waxa weeye siday mashaayikh badani dabdiyeen waa in muqadiriina alkhuluuda la yidhaahdo waxay ka cabiraan qaarkood marka waa xaala muntadaray yidhaahdaan ama marka xagga makhluuqa marka laga eegaayo waa xaala manwiyata la yidhaahdo marka waxaa laga tilmaamayaa yacnii xaalaa qadaranaysaan waaritaanka lagu waarayo bimacnaa aad niyaysantihiin oo suganaysaan inaad ku waartaan taasna waxa weeye markaa ikhbaarka dee ilaahay uga warramay inay ku waarayaan ayay markaa sidaa u suganayaan oo u qadaranayaan ee iskama qadaranayaan wa nicma ajrulcaamiliin wa nicma waxa wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal falaya biaacati taacada ku camal falaya camal kastaba ma ahee camalka camal ahi waa camalka wanaagsan ya daacada kuwa ku camalfalaya ajarkooday u wanaagsanaatay haadal ajru ajarkani marka haadal ajru waxay noqonaysaa yacni waxa weeye ama ajruhum haada in la yidhaahdaa waxay noqonaysaa ka madxiga lagu gaaryeelayo almaqsuusu bilmadxi haada alajru ka ammaanta lagu gaaryeelaya waa ajarkan ajarkanna muxuu yahay waa maqfira iyo jannaad ayuu hoosta ka yihi allah waxau yidhi qad khalat min qablikum sunanun fasiruu fi lardi faanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin qad khalat xaqiiqee waa tagtoo waa socotay min qablikum idinka hortiin waxaa tegeoo socday sunanun waddooyin waa waddooyin ilaahay uu kula mucaamilay yacni markaa gaalada yacni markaa ciqaab lagu abaalmariyey adduunyada iyadoo tii aakhirana u dambayso wa sunnatullahi fii khalqih in cawaaqibta markaysagaa dambe gaalada la halaago fasiruu fi lardi socda arlada korkeeda socda fiida bimacnaa calaa baa loo jeedaa faanduruu eega oo u fiirsada kayfa kaana sidee buu ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwii rasuullada beeniyey cidhibdambeedkoodu siduu ahaaday maxay ku dambeeyeen yani dhammaan waxay ku dambeeyeen halaag ama halaag caam ha ah lagu halaago ama midhmidh ha loo qabto ya yacni mid kastaaba ha dhacdee halaag bay ku dambaynayaan kuwii markaa kibirka badnaa kuwii markaa waxa weeye markaa awoodda istaawinayey kuwii markaa qaarkood rasuullada laayeen nebiyada qaarkood ay dileen yacni tacaddiga badan la yimaadeen dhammaan waxay noqdeen dhammaan yacni waxaan jirin bay noqdeen waxay ku dambeeyeen in waxa weeye markaa la halaago laakiin sida loo halaagayaa kala duwanaatay oo qolana waxaa lagu halaagay halaag caama in loo keenay sida qawmu caad qawmu samuud qowmu luud qawmamka caynkaasee ilaahay inooga warramay qawmu nuux qaarkoodna waxaa lagu halaagay in midhmidh loo qabtay ayaa lagu halaagay gaaladuna ciqaabtaasaa u dambaysa yacni qaar marka waxa weye ciqaab loo keeno yacni markaa ciqaab wadareed ku dhacda ama ha ahaato markaysaga markaa yacni gaargaar in loo qabto ya yacni waxaasaa u dambeeya hada bayaanun linnaas hada kani oo qur'aanka ahi bayaanun waa caddayn weeye ama mid caddayn u saaxiiba oo linnaasi dadka loo caddaynaayo ama bayaanu ay bimacnaa mubayinun waa mid caddaynaaya linnaasi dadka wax u caddaynaayo wa hudan hanuun weeye wa mawcidatun waana weeye ama waa mid yani markaa caddayn iyo markaa hanuun iyo mawcidaba u saaxiiba lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya yacni waane iyo iyo hanuunba u ah walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclown walaa tahinuu ha daciifina oo bimacnaa dirirta gaalada aad la diriraysaan ha ka taag darraynina ha ka wahsanina walaa taxzanuu ha murugoonnina ha tiiraanyoonnina wa antum alaclawna wa antum idinku alaclawna kuwa korraynayaa tihiinee haalib noqonaya jumla xaaliyana waa loo fasiraa ha murugoonnina walxaal antum idinku alaclawna kuwa korraynaya haalib noqonaya aad tihiin in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin ay falaa tahinuu walaa taxzanuu in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun miluh in yamsaskum hadduu idin haleelo qarxun dhaawac hadduu idin haleelo faqad massa alqawma xaqiiqee waxaa taabtay oo haleelay duulka gaalada ah qarxun miluh dhaawac la mida haddii wax laydinka laayay yagaba horaa wax looga laayey wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas wa tilka taasi in waxa weeye qolaba mar markaa yani ay gacan sarreeyaan alayyaam waa maalmaha weeye nudaawiluhaa xaal aanu gedgediyayno baynannaasi dadka dhexdooda oo alayaama lagu khabro nudaawiluhaana la xaaleeyo weji labaad alayaamu cadfu bayaan ama beddel laga dhigo nudaawiluhaana khabarkii laga dhigo jumlo khabariya wa tilka taasi oo alayaamu ay maalmaha ahaatay maalin boqola guulaysanaysa ama gacan sarraynaysa ama qole laga qaalib noqonayo nudaawiluhaa waa warwareejinaynaa oo leexleexinaynaa bayna dadka dhexdooda maalin aad guulaysataan oo libaysataan iyo maalin laydinka libaystaba waliyaclam allaahu aladiina aamanuu ay liyataciduu si ay u waantoobaan waliyaclama iyo si ay u ogaado allaahu allah horeba waa u ogaaye inay waaqictoo dhacday uu ogaado cilmi uu ku tacalluqaayo abaalmarintu alladiina kuwii aamanuu kuwii rumeeyey uu ogaado ou ka sooco kuwa markaysa markaa waxaa munaafiqiinta iyo kuwa gaalada ah wayattakhida iyo idinka yeesho minkum idinka cid idinka mida shuhadaa'a shuhada uu ka yeesho wallaahu allah laa yuxibu ma jecla aaalimiina adaalimiinta ma jecla waliyumaxis allaahu iyo ilaahay u nadiifiyo oo u daahiriyo alladiina kuwii aamanuu rumeeyey ama waliyumaxisa suu u sooco yacni marka allaahu allah aladiina aamanuu kuwii rumeeyey uu u sooco gaalada uga sooco iyo munaafiqiinta ama dembiyada uga nadiifiyo labadaba waa loo fasiraa wayamxaq alkaafiriina siduu gaalada u halaago am xasibtum an tadkhuluu ljannata walama yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum am xasibtum bal axasibtum ka soo gurtaase ma waxaa u malayseen amtan waxaa la yidhaha munqatica la yidhahdaa amtu waxay u timaaddaa muttasila iyo munqaica mutasiladu waxay tahay marka laba shay la ysbarbar dhigaayo oo la odhanaayo labada keebaa jira yaa ayu daalika waaqicun labadaa keebaa jira marka la leeyahay ma kaasaa mise waa kaa muttasila la yidhahdaa munqaicaduna marka waxa weeye waa marka laba shay aan lalahayn yacnii labada keebaa jira aan lalahayn ee su'aal kale oo markaa madax bannaan ay tahay marka waxaa lagu fasiraa bal iyo hamsatulistifaam wada socdaa lagu fasiraa am xasibtum bal axasibtum xasibtum ka soo guurtaase bashaasna intiqaal bay faa'idaynaysa ma waxaa u malayseen an tadkhulu ljannata jannada inaa gelaysaan miyaa u malayseen walammaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum walxaal lammaa yaclam illaahu allah aanu ogaanin iyada oo allah aanu ogaanin ogaal uu ku tacalluqaayo sawaabka iyo ciqaabka uu ku tacalluqaayo aanu ogaan yacnii inay waaqictoo mawjuud tahay aanu ogaan horeba waa u ogaaye alladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum idinka idinka mid ahaaday wa yaclama asaabiriin maca an yaclama asaabiriin lala qabo inuu kuwa sabrayana ogaado lala qabo kuwa sabrayana inuu ogaado lala qabo culamada qaarkood ku cadfay waa jiraan oo yidhi waxa weeye eh, waxay ka dhigan tahay eh, walammaa yaclam isaabiriin ayay ka dhigan tahay laakiin waxaa markaysaga loo kordhigay eh, kaannahu yaclaman ay ahayd oo dabeedna markaysaa nuunkii la gooyey oo dabeed markaysaa saa loo kordhigay ama iltiqaab saakinaynka markaysaa fatxa lagaga baxay calaa kulli xaal laakiin wejiga markaysaga adharka ahi waa sida jamaahiirta culammadu mareen oo waawu yahay waawulmaciya maca an yaclama asaabiriina lala qabo saabiriintana inuu ogaado lala qabo ilaahay wax walba waa og yahay wax walbana waa ogaa cilmiga ilaahayna waa waasic wax ilaahay ka qarsoomay ma jiro waxaa laga tilmaamayaa ilaahay wuxuu ogaa ashyaadu intayna dhicin ka hor inay dhici doonaan yacni markay dhacaanna wuxuu og yahay yacni siduu u ogaa inay u dhaceen ayuu og yahay ha yeeshee abaalmarintu ogaalkiisa hore kuma tacalluqdo waxay ku tacalluqdaa shaygu inuu dhacay oo mawjuud inuu yahay yani waa waxa weeye shaygu markaa u dhacay ee ogaalka uu ilaahay og yahay ayuu markaa ku tacalluqaa marka cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo waatay culammadu ka cabiraan culamada qaarkoodna ay ka cabiraan cilmu duhuur siaynu tafsiirkaba ku arki doonno cilmu duhuur waa way tamyiis inuu dhaco oo la kala sooco oo la muujiyo oo cilmi sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo allah ogaado kaasoo waafaqsan cilmigiisii ilaahay hore ilahayna wax cilmiga u kordhayaa innaba ma jiro ee wax walba waa ogaa cilmiga ilaahayna ma ziyaadayo yacni naqsi iyo nuqsaan iyo ziyaadaba waa ka maran yahay yacni wax walbana waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu allah ogaa waxa jiray waxa jira iyo waxa jiri doona wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona wixii hore u jiray iyo waxa jira iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay aayaadkan allah wuxuu inoo sheegayaa caaqibada ay ku dambaynayaan kuwa rasuullada beeniyey inay tahay halaag marka in loo fiirsado laga fekero arlada la socdo lagu cibro qaato qawmamkii dadkii dhulkii la halaagay yacni markaa la eego qawmu caad mee qowmu samuud mee qowmu luut mee qowmu nuux mee ya yacni qowmamkii inaga horreeyey xaggay ku dambeeyeen dhammaan waa halaagsameen qaar baa mar odhan jiray sida qawma caad oo kale man ashaddu mina quwa ya awood bay istaawiyeen markaasay yidhahen yaa naga xoog badan waxay ku dambeeyeen inay dhammaan markaysaga halaagsamaan baaba'aan saasay ku dambeeyeen saas ayay ku dambeeyeen marka waxaa ku jira in lagu cibro qaato ayaa ku jira fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat lmukadibiin ya iqra'i itaariikha id fiihi alcibar dalla qawmun laysa yadluuna alkhabar taariikhda akhri cibrooyin baa ku jira wax lagu cibro qaato dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar waxaa lumay yacni dad aan marka akhbaartii hore garanayn ya alcaaqilu man itacada bihayrih walaxmaqu man itacada binafsihi waxaa lagu mahmahaa caqli waxa leh ka cidda kale ku cibro qaata nacasna waxa ah ka naftiisuu ku cibro qaata shaygu ilaa uu ku dhaco ka mellafan ya war waxaasaa dhici doona ka malefan wuxuu garwaaqsadaa markay ku dhacdo markaasuu baraarugaa asaciidu man wucida bihayri waa ka cabdullahi bn mascuud yidhi saciid waxaa oo liibaanay ka hayrkii lagu wacdiyey ee ku wacdisoomay yacnii ku cibro qaatay kaasaa saciid ah marka waxa weeye dadkaa hore iyo caaqibadoodii iyo caaqibadii mukadibiinta in lagu cibro qaato nadarkanna waa nadaru tafakur waictibaar waa nadar laga fakeraayo lagu cibro qaadanayo qur'aankiina waxa weeye waa bayaan dadkao dhan buu bayaan u yahay laakiin hanuun iyo mawcido wuxuu u yahay muttaqiinta miyaanu dadkao dhan hanuun iyo mawcido u ahayn yacni waxaa loo jeedaa waa uu yahaye cidda ku intifaacaysa keliya mutaqiinta ah marka waxaa laga soo qaaday ciddaan ku intifaacayn oo hidaayadii iyo wacdigii qur'aanka aan ku intifaacayn kaannahu inaan u ahayn saasaa laga soo qaaday ilaahay waxa uu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum yacni markaa ha ka daciifino ha ka wahsanina dirirtaa gaalada la diriraysaan hana murugoonnina hadday xataa idin laayaan ha murugoonnina idinkaa koraynaya in tansuru allaha yansurkum wayusabbit aqdaamakum kataba allahu laaglibanna ana wa ina lanansur rusulana waladiina aamanuu fi alxayaati dunya wayowma yaquumu lashhaad allah wuxuu ballan qaaday nasriga laakiin sabab buu leeyi wakhtiyada qaarkood laakiin sababtii oo naqsi ku dhacay ama la waayey ayuu u baaqan karaa oo isagaa cab yani marka uu imanaya yani marka gaaladii inay libaystaan ay imanaysaa inay ilaahay ku sallido gaalada muslimiinta oo ay laayaan oo xasuuqaan ay dhacaysaa yani muminiintiina waxaa laga rabaa inay markaa baraarugaan baa laga rabaa oo shareecada u noqdaan oo diinta qabsadaan oo waxay ku guulaysan karaan ma aha yani awood maaddii oo keliya ay kasbadaan waxay ku guulaysanayaan waa iimaan iyo taqwo inay la yimaadaan iyo camal saalix taasay ku guulaysanayaan xumaantii ka fuqaan oo allah ka baqaan intay ku guulaysanayaan oo guusha ku helayaan waa taas marka wacdigii ilaahay ma baaqani shardigii baa naqsi ku dhacay shardigii marka laga tago oo naqsi ku dhaco dee jabku waa imanaya jabku waa imanaya diinla'aanta dadka ku dhimanaya ee ku geeriyoonaya ayaa werwer leh laakiin waxa weeye werwer marka waxba ma laha gaala marka intan laysay iyo markaysaa gaala waxaan markaysaa samaysay iyo yani waxa weeye kollayba qofku waa dhiman lahaa kollayba waa dhiman lahaa man lam yamut bisayfi maata bihayrihi tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidu kaan seef ku dhiman wax kaluu ku dhimanayaa asbaabtaa tacaduday laakiin geeridu waa mid qura yaa yacni wadnaha istaagay waxan baa ku dhacay gaadhaa jiiray mid baa la qallimay marka baa la degay waxan baa ku dhacay xabad baa markaysaa dishay madfac baa dilay miinaa dishay ya waxa weeye asbaabtu unbaa kala duduwan geeri waa geeri uun geeri waa geeri uun qofku haddii isagoo ilaahay ka baqaaya oo sharcigii yacni haysto ku quman uu geeriyoodo amaba la dilo dee sacaado ayuu helayaa iyo nolol markaysa markaa alcizi ah nolol sharaf leh yacni marka iyo sacaaduu helaya jannaad iyo raallihaansho ilaahay ayuu helayaa diiqaddii adduunyada iyo cidhiligeedi iyo dhibaatadeedi iyo rafaadkeedi iyo wixii o dhan buu ka baxayaa dee jannuu dalaq odhanayaa laakiin ka waxa weeye ifii aakhiraba seegay waa ka diinla'aanna ku dhintay yacni marka waxa weye lana dilay waxaa la yidhaahdaa laba cadow baa jira shayaaiin alinsi wa shayaaiin aljin shayaatiinuljinku qofkay ka qaalib noqdaan oo ay markaysaga baadiyeeyaan oo gaalaysiiyaan oo markaysaga markaa shaytaankaasi markaysaga uu ka qaalib noqdo oo diinkii ka saaro dee isagoo marka waxa weeye eh, halaagsamay ayuu markaa dhimanaya laakiin shaytaanka insiguuna hadduu ka qaalib noqdo laakiin shaytaankii jinka uu iska celiyey shaytaankii markaysa markaa waxaan yacni shayaatiintii kale iska celiyey oo shareecada ku qummanaado laakiin xagga awooddii ay taalka uun gaaladu ka awood badato markaysa markaa ay disho dee isagoo saciiduu dhimanayaa waayo hadduu dhinto markaysaa jannu gelayaa jannadu dalaq odhanaya jannada waxaa ka xigta markaa geeridaas ayaa markaa ka xigta isagoo shahiid ah ayuu markaysa waxaa dhimanayaa shuhadaduna waa ahlu janna waa sucadaa haakada wa nazala fii haziimati uxudin waxaa soo degay haziimadii ama jabkii yacni markaa maalintii uxud qad khalat min qablikum sunan qad khalat xaqiiqee waa tagtay madat min qablikum idinka hortiin waxaa tegey sunanun waddooyin baa tegey taraa'iqu fi lkufaar yacni waddooyin gaalada ilaahay kula mucaamilay oo maxay ah biimhaalihim inuu u kaadiyey suma akhdihim dabadna qabtay ilaahay marka hore waa u kaadiyaa in allaha la yumli lildaalimi xata ida akhadahu lam yuflitu waata nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay daalimka waa u kaadiyaa waa u seeto dheereeyaa laakiin markuu qabto ma sii daayo xumaantii inay iska sameeyaan oo siday doonaan uga hadhuufku buuxsamo baa lala sugaya mar baa qab ya mar keliya qabtu qabtudeed ku dhacayso ina allaha yumhilu walaa yuhmil ilaahay waa u kaadiyaa laakiin ma ihmaaliyo iskama dhaaf ya daalimiinta yacni iyo dulmigooda midaanu u qabaninoo iska dhaafaya ma aha fasiiruu socda ayuha almu'minuun kuwiinnan iimaanka lahow fil ardi arlada korkeeda socda ay cala alardi baa loo jeedaa fanduruu eega u fiirsada kayfa kaana sidee buu ahaaday caaqibatu almukadibiin kuwa rasuullada beeniyey cilibdembeedkoodu lirusuli rasuullada beeniyey caaqibadu waa maxay ay aakhiru amrihim arrinkoodii ugu dembeeyey weeye cilibdambeedku oo min alhalaaki halaak falaa taxzanuu ha murugoonnina falaa taxzunuu ha odhannina zaada lama godayo haddii la godo macnuu waa isbeddelaya oo dee waxay noqonaysaa markaysaa mutacaddi bay noqonaysaa ya cidaa murugaysininay noqonaysaa laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru mafcuulkii waa la socdaa maarta laba qira'aana la akhriyey laa yaxzunuhum iyo laa yuxzinuhum waana bimacnan midna waa min axzana midna waa xasana yaxzunu laa falaa taxzanuu ha murugoonina waa xazina yaxzanuu falaazimka lighalabatihim qaalib noqoshaday qaalib noqdeen yani markaa ha u murugoonina gaaladii baa waxaan haysataa yani waxaan haysataa nukliyeer haysataa sidan haysataa awooddan leh isku tiirsan waxaas markaysa markaa dan ha ka gelina taa ha u murugoonina fa inamaa amhalahum liwaqtihim ilaahay wuxuu ugu kaadiyey yacni ugu kaadiyey wakhtigooda waa inta ajashoodu imanayso faida jaa ajalhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun saacadna kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan wakhtigooda ya ajashoodu markay timaaddo ya qadar yarna kama hormaraya qadar yarna kama dibdhacayaan haada kani alqur'aanu qur'aanku qur'aankaa loo jeedaa mushaarku waa qur'aanka bayaanu linnaas waa caddayn dadka loo caddaynayo kullihim dhammaantood bayaan waxaa loo jeeda duu bayaan ama mubayin baana bayaanan masdarka in la sheegaayo abaana marka loo eegaayo markaysaa ismu masdar u noqonaysaa laakiin marka kale waxay noqonaysaa masdar masdaru baana haada kani bayaanun linnaas caddayn buu dadka u yahay ama duu bayaanin ama mubayinun kullihim dhammaantood buu markaa caddayn u yahay wa hudan hanuun buu yahay ay wahaadin ama waduu hudan iyo mid hanuun u saaxiibu min adalaalati baadida ka hanuuninayo wa mawcidatu yawaanu ay waduu mawcidatin lilmutaqiina kuwa muttaqiinta markaysa markaa waaninaya oo hanuuninaya inaad masdarada ku tacalluq siiso iyo inaad ka sifayso iyo inaad marka waxa yani markaa mawcidatun kaa'inatun lilmuttaqiin aad marka waa kaa'inatun ama mustaqiratun aad tidhaahdo ayay ku tacalluqdaa oo sifo ah waxa weeye labaduba bannaan wa mawcidatun yawaano lilmuttaqiina muttaqiinta marka uu hanuuninayo waaninay minhum oo markaysaga dadka ka mid a wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuubu ilayk